بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله وحكى بالله بين آيات السقاشن يلبو سورة الأنبياء إلى آخر السورة بقول طبعا يلبو أنبياء فربضان بالغسو هذي زكريا مركو إله مضيها يقدق يجري فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا وحان أصو بني ونهجاتني low isaga zawjahu oo qof dhali oo kalaa laga dhigay asbaabtii lagu dhali lahaa baa loo sameeyey inahum kaanuu waxay ahaayeen dadka ambiyada ahi yusaaricuuna kuwo u degdega fi lkhayraati fii ficli lkhayraat khayraadka samayntiisa wayadcuunanaa wayna baryayeen raqaban rajo darteed ay khayr rajayn iyo warahaban cabsi wa kaanuu lanaa khaashiciina walatii gabadhiina balxus axsanad ilaalisha farjahaa xubinteeda yaxyaxa fa nafaqnaa aan ku afuufnay fiihaa fii dirci jaybihaa biruuxinaa ruuxdayadii wajacalnahaa iyada iyo wabnahaa wiilkeedii waxaan ka yahay aayatan mucjiza lilcaalamiin ina haadihi ummatukum ina haadihi ummadan laga soo sheekeeyey ambiyadii ummatukum ummadiinni weeye isku mid baa tihiin ummatan ummad xaalaatin waaxidatan oo facbuduuni iyo caabuda tafsiirkaasaa ugu fiican qolyaha yidhi ina haadihi ummatukum waa ummadda nebi muxamed maahe waxaa weeye ummaddan laga soo sheekeeyey ambiyadii isku mid baa tihiin cibaadada alle isku sibaa laidinka rabaa weye ummaddaa wadadeeda mara ina haadihi ummaddan laga soo laga soo hadlay lagaaga qisooday ummatukum ummadiinni wey waa jamaacadiinni isku mid baa tihiin ummatan ummad xalaatin waaxidatan oo mid walba tawxiidun baa laga rabaa wa ana aniguna rabbukum rabbigiin baan ahay buu alla yidhi facbuduuni icaabuda saaad u dhan tihiin wataqadacuu way kala googoosteen amrahum biamrihim xaaladoodii taladoodii baynahum dhexdooda kullun dhammaanna ilaynaa xagga iyagaa raajicuna usoo noqonaya amarkoodii bay kala goosteen mid qaar muwaxid bay noqdeen qaar yahuud bay noqdeenoo waxay caabudeen cusayr qaar nasaaray noqdeenoo ciisay caabudeen qaar malaaigtay caabudeen way kala googeen way kala tageen qoloba meel bay iska martay dadkii liisku ogaa inay isku ummad yihiin oo isku wadda inay maraan la ogaa taladoodi way la kala tageen qoloba gooni bay u tashatay waa axsaabtan hadda la sameeyo oo kale wataqadacuu way kala googoosteen amrahum taladoodii baynahum dhexdooda qoloba meel gaaray raacday kullun dhammaantoodna ilayna xagga iyaga raajicuun noqon haba kala googo-een oo qaybo kala duwan ha ahaadeen maxkamaddu may wada imanayaan nin maxkamad kale la geyn male faman yacmal qofkii camal fal min asaatixaati camal wanaagsan qayb ka mid a ah, wahwana muminun mumina falaa kufraana diidda ma jirto lisacyihi camalkiisa loo diido wainaa anaguna lahu ninkaa kaatibuuna waa u qorayna waa u xifdiyeyna min asaalixaati minta tabcidiya la bacd asaalixaad wey ile saalixaadka kulli lama wada iman karo waxaa la dooni xagga dembiga gebi ahaanba waa la iska ilaalin markii khada uu kaaga dhacana waa laga tooba keeni laakiin dee saalixaadka lalama iman karo waxaad kartunbaad la iman marka qofkii camal saalixa la yimaada isagoo mumin camalku saalix noqon maayo haddaanu mumin ahayn camalkiisa wax laga diidi male haba yaraatee waa loo qori macnaheedu waxa wey waa loo xifdin wey waa loo ilaalin faman yacmal qofkii camal fala min asaalixaati bacda saalixaadka qeyb ka mida wahwana muminun uu yahay falaa kufraana diidda ma jirto lisacyi camalkiisa la diido oo loo diido wainaa anaguna lahu isaga kaatibuuna waa u qorayna waa xifdayna wa xaraamun waxaa waajiba ah, calaa qaryatin qarye ahlagnaha aan halaagnay annahum iyagu laa yarjicuuna inayna soo noqonayn waa waajib taasi xataa idaa futixat yajuuju wamajuuj juuj iyo maajuuj markii laga furo sadigii laga furo wahum iyaguna min kulli xadabin meel sare kulligeed yansiluuna ay ka soo daadegayaan oo waqtaraba alwacdu ballantii ay dhawaato alxaqu ee dhabtay qiyaamadii dhawaato faidaa qisadu waxaa weye shaakhisatun ay kor u taagan tahay absaaruladiina kuwii indhahooda kafaru gaaloobay yaquuluuna iyagoo leh yaa hoognay qad kunnaa waxaanu ahay fii kaflatin halmaan yan min hadaa waxaan kaga jira qiyaamadan iyo juuj iyo halmaan baan kaga jiray bal kunnaa waxaan ahay daalimiin baan ahay allah wuxuu leeyahay qaryo la halaagay waxaa waajib ku ah inaanay soo noqonayn laazim markaa zaaid ma aha haddii sidaa la yidhaah oo xaraamunta waajib lagu fasiro laazim zaaid maaha waxaa waajiba qaryo halaagsantay inaanay soo noqonayn qolyaha laada silo ka dhigayo wa xaraamun waxaa mamnuuc ah qaryatin qaryo ka mamnuuca ah. aan halaagin anahum yarjicuuna inay soo noqdaan yaa ka mamnuuca ah. sheekhan waan aqinay raximahullah sheekh cabdi xareed la odhan yaa niman waxay weydiiyeen soo noqdi ma jira ruux dhintay oo soo noqon ma jira anu wax kala garan mahay aayadun baan ogahay guud inaan wax dhintay soo noqonayn iyo ugu jawaab marka waxaa mamnuuca qaryo la halaagay inay soo noqoto markii juuj iyo majuuj la furo oy meel kasta oo sare ka soo daadegaan oo balantii ay dhowaato qiyaamadii dhawaato indhihii kuwii gaalada ahaa korbay bay u taagayaan iyagoo qiranaya dembigoodii juuj iyo majuuj waa bani aadam iyo afis binu nuux baa dhalay waa sadigii dulqarnaynka qoladu ku ooday weeye waa abuturki yaafis turkiga isagaa dhalay ile sam iyo xaam iyo yaafis bay ahaayeen sam wuxuu dhalay abulcarab walcajam cajamiga waa qoladan khuraasaaniyiinta iyo farisiya weeyaan xaamna wuxuu dhalay dadka madow yuu dhalay yaafisna dadka indho yarta iyo kuwaasuu dhalay turki turika bacda min tegey turki saasaa loogu bixiyey markay soo baxsadaan way soo baxayaan markaasay adduunka soo dhexgeli tog biyo ah hadday maraan way inta horaa dhammaysan kuwa dambe meeshii oo qalalan bay soo mareen war meesha waa biyaa galay sidaasay ku imanayaan markaasaa dadku waxay ku ururi magaalooyinka iyo meelaha noocaasoo mawaashidoodiina kulli way soo ururinayaan markaasaa nabi ciisa soo baxaya allah buu baryi dixiri baa lagu diray dixiri waa xadiis saxiixa dixiri baa lagu diray luqunta ka gelaya markaasay kulligood ka nafsin waaxidatin bay dhimanayaan isku ba markaasaa ruux baad dhihi waryaa soo saamiyo bal qoladiisi ayihiin yaa inoo soo ogaada naftiisa nin horay inuu dhinto ku talagalay wey wixii oo baktia ah markuu arko u sheego yaa xoolihii la foofin hilibkoodiibay xawayaanku cunaya oo laku cayilaya wey jujuba juju kuwa anagoo barigaa joognay ya sheekh kitaab tafsiira gelayay anugu waan ag fadhiyo dibadaan joogay juuji majuuj ma jiraano waa la soo waayey buuri qolyo dhalinyaraa weydiiye soo kan la yidhi maaha way soo bixi doonaano wuu ka aamusay uma jawaabin waxaraamun waxaa waajiba calaa qaryatin magaalo waxaa ku waajiba ahlagna aan halaagnay annahum laa yarjicuuna inayna soo noqonaynin baa waajiba xataa idaa futixad mal la furo juuj iyo majuuj markii la furo sadiga laga furo wahum iyaguna min kulli xadabin meel sare kulligeed yansiluuna ay ka soo daadegayaan oo degdeg ay uga soo daadegi waqtaraba alwacdu ballantii ay dhowaato alxaqu ee xaqa ahaa faidaa hiya waaba iyadoo xaalada jirta waxawehiya waa shaani shaakhisatun ay taagan tahay absaaruladiina ku indhahooda kafaruu gaaloobay qaa'iliina iyagoo leh yaa weylanaa hoognay qad kunnaa waxaanu ahay fii kaflatin halmaan an haada fii kaflatin min haada maba anaan ogeyn bale kunaa waxaanu ahayn aalimiina kuwa kardaran kuwa gardaran baanu ahayn baydhihi iyagaa qaran waktigaa qirisada waxba u tari mayso qabla alqarqara haddii la tooba keeno waxbay kuu tari naftu nabigu wuxuu yidhi tawbadu waa la aqbali maa lam tuqarqir haddaan naftu qabanin wey fircoon markuu badii arkay oo halaagii arkay waa kii yidhi laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israaila wa ana min almuslimiin alaan yaa la yidhi ma haddaad rumayn markaasaa alle wuxuu yidhi inakum idinka ima tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duun illahi alla keyrkiia xasabu jahanama jahanama xaabadeeda wey xaabada waad garan antum idinku lahaa jahanam waariduuna waad gelaysaan low kaana hadday yihiin haaulaai kuwa aad caabudaysaan aalihatan ilaahyo ma wariduhaa ma galeen wa kullun dhammaantood kullun dhammaantood kuwa la caabudiya kuwa wax caabudaba fiihaa dhexdeeda khaaliduuna way ku waarayaan lahum waxaa usugnaaday fiihaa naarta dhexdeeda zafirun hiinraag wahum iyaguna fiihaa dhexdeeda laa yasmacuuna waxba maqli maayaan yacni meesha ay ku jiraan godnimadeedii hooseynteeda wax ka farxiya maqli maayaan nin la yidhaahdo ibnu zibcari markuu nabigu sidan aayaddan u sheegay yay qoreesho yaabtay waxay yidhi khalqigoo dham lacdaa way argagixeen ibnu zibcari baa yidhi anigu haddaan la joogo waan ka garheli maxaad dhihi lahayd oo ciise adigu ilaahyaha iyaga waad caydaaya ciise sow lama caabudo soo cusayr lama caabudo malaaigta lama caabudo e kuwaas mehlunaar ba e aayadan dambe oo meeshaa dambaa soo degtay in aladiina sabaqa lahum inxusna aayadaasaa soo degtay oo laga garxday inakum idinkii wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo min duun illaahi alla keyrka xasabu jahanama jahanamo xaabadeeda wey xaabada soo ma taqaanin waa xaabada jiibada ah antum idinku lahaa naartaad waariduuna gelaysaan low kaana hadday kuwa aad caabudaysaan aalihatan ilaahyo hadday yihiin maa wariduuha ma galeen naarta wa kullun dhammaan kuwa wax caabuda iyo kuwa la caabudaba fiihaa dhexdeeda khaaliduuna way ku waarayaan nabigu wuxuu yidhi ma ajhalaka biluqati qawmika ma ajhalaka biluqati qawmika ibnzibcariyow ma lima laa yacqilu nabigu yidhi baa layidhi ma lima laa yacqilu mana lima yacqilu way taasuna waa wax meesha ku jira allah wuxuu leeyahay lahum waxaa u sugnaaday naarta dhexdeeda zafiirun hiisaan hiil la yidhaahdo wahum iyaguna fiiha dhexda allahi subxana wax maqli maayaan yacni wax ka farxiya maqli maayaan ina aladiina kuwa sabaqad ay u horumartay lahum iyaga mina xaggaya alxusnaa wanaag janno iyo khayraad iyo nimca ay u horumartay ulaaika kuwaasi canhaa xaggeeda mubcaduuna waa laga fogeyn kuwa ixsaanu horumaray kelimo wanaagsan baa u horumartay inay ahlu janno yihiin inay ambiye yihiin inay saalixiin yihiin inay sucado yihiin kuwa hadalkaasi u hormaray waa laga fogeynaya in aladiina kuwa sabaqda ay u horbartay lahum iyaga midnaa xagga iyaga alxusnaa wanaag oo inay ahlu janno yihiina ulaaika kuwaas canha xaggeeda mubcaduuna waa laga fogeyn laa yasmacuuna ma maqlayaan xasiisaa shanqadheeda ma maqlayaan wahum iyaguna fii shay dhexdii ijtihad anfusum naftooda ay jeceshahay iyo khaaliduuna xasiiska waxaa la yidhaah waa ismu sawdo kelimada dhawaaqa aan xuruufta lahayn dabku markuu ololi wuu shanqadhaa abeesada oo kale markay socoto way shanqadhaa marka kaasoo kale waa xasiis weye waa xuruuf male wey waa sooda xuruuf lahayn laa yasmacuuna ma maqlayaan kuwa khayraadku u horamaray xasiisaha shanqadheeda ma maqlayaan wahum iyaguna fii maa shay dhexdii ishtahaad ay jeceshahay anfusuhum naftooda ay jeceshahay yukhaaliduuna kuwaay laa yaxunuhum fazac bar laa yaxunuhu ma murug gelinayo alfazacu argagaxa alabari ee weyn watatalaqaahum malaaikatu malaaigta yaa la kulmi oo ka hortegi malaaigtu maxay dhihi haadaakanu yowmaku maalintiini wey aladii yoomkii kuntum aad ahayd ee tuucaduuna kuwa loo yabaho malaaigtaa ka hortegi fazaca abarka ah markuu dhimanayo iyo mark la afuufo nafkada la afuufo iyo marka qiyaamada la dadka naarta lagu gurayo midna ma argagaxayaan wax alla wax argagaxoo qabanaya oo walbahaaro haya ma jiro dadkeenu jannaha laa yaxzunuhum ma murugeliyo alfazacu argagax alabaru oo weyn watatalaqaahum lmalaaikatu malaaigtaa la kulmi oo ka hortegi oo soo dhoweyn malaaigtu maxay dhihi haadaa kanu aada joogtaan hadda yowmukum yoomkiini weye alladii yoomkii kuntum aad ahaydeen tuucaduuna kuwa la idin yabo yowma maalin weeye yoomkaasi nadwi samaaa samada aanu duubayno ka dayi sijilli buugga duubidiisa oo kale lilkutubi cala kitaab qoraalka lagu dulduubo kamaa badanaa saan idiin bilownay awala khalqin khalqi kii ugu horreeyey yaa nuciidu idiin soo celinayna wacdan ballanqaad wey caliilaa dushayada ah inaa anagu kunaa waxaanu faacilina kuwa sidaa kari kara oo fali kara ayaan tafsiirkaa aan maray ka dayi sijilli diiwaanka duubidiisa kale lilkitaabi cala lkutubi lagu dunduubay qoraalka waa qoraalka lilkitaabida waa qoraalka sida diiwaanka qoraalka loogu duubo oo kale markii la qoro loo duubo kale ya allah subxaanahu watacala iyo samada u duubay wasamaawaatu madwiyaatun biyamiini allah baa sidaa le madwiyaatun biyamiini alla midigtiisay ku duuban yihiin anu hadda ma dhihin midigta qur ku taalla midigta qur ku taalla anu ma dhihin ka yaab laima dhihi karo wadaadkii saasuu lahaa lama dhihi karo ilaahay gacan buu leeyahay allah baa yidhi wasamaawaatu madwiyaatu biyamiini marka alle midigtiisa sifadaa midigta laga cabira waa sifa alla leeyahay sifadaa midigta laga cabira bay samadu ku duubanta waa dhammaatay wey yowma maalin weeye maalintaasu nadwi samaaa samada aan duubayno ka dayi sijilli diiwaanka duubidiisa oo kale lilkutubi calalkutubi qoraalka lagu dulduubo soo diiwaanka qoraalka laguma duubo kamaa badanaa sidaan idiin bilownay awala khalqin abuurkii ugu horreeyey yaanu ciidu soo celin idinkoo qaawan baad soo dhalateen oo balagsii idinku taalo sidii baad ku soo curnaatan sida nabigu yidhi curnaatan xufaatan idinkoo qaawan urlan oo balagsii idinku taalo oo kabala yaad imanaysaan marka caashaa nabiga weydiisa tii ya rasuulallah dadkum iyagoo qaawan yay rag iyo dumar isdhex soogayaan xaaladu intaa way ka weyn tahay in ruux ruux dhowro way ka weyn tahay buui hadda xajkaoo kale markaad tagto malaayiinta qofa isu iman ragee dumar leh lagama yaabo qof dumar inaad saa u dhowrta lagama yaabo xaggeedaba uma jeedin qalbigaagu meel karu jiraayo ilahay baa dambidhaaf weydiisanaysa marka xaaladdu sidaa way ka weyn tahay kamaa bada'naa saani u bilownay awala khalqin abuurkii ugu horreeyey yaanu nuciid u soo celin wacdan ballanqaad weeye calaynaa dusha yada ah inaa anagu kunaa waxaana faaciliina kuwa sidaa samayn kara oo qaadiriina waxaan ku qoray fi zabuuri kutubtii ambiyada lagu soo demi bacdi dikri loox maxfuudka kadib ana alarda ardadu yarisuhaa waxaa dhahli cibaadii addoommahayga asaalixuuna ee wanaagsan ina fii haada wacdiga faraha badane lainoo sheegay la balaaqan gaadhsiin baa ku sugan biqowmi qowm caabidiina caabudaya wuxuu yidhi tafsiirka aad maray ugu ron qolyaa waxay dhihiin zabuurta waxaa looga jeedaa kitaabka qur-aanka iyo tawreed iyo injiili adikrina qur-aankaa looga jeedaabn sidan aan u fiicano zabuurta waxaa looga jeedaa waa ismu jinsi oo kutubtii oo dhan wax alla wixii kitaab ahaa ee ambida lagu soo dejiyey loox maxfuudka kadib waxaa ku qoran ardada inay dhaxlayaan addoomaha wanaagsan ardadaasna waa ardada jannada ardada adduunka dad waliba dadoo dhan baa wada dhexlaya waa ardada jannada yaa dhaxlaya tafsiirkaasa ugu fiican siyaabo kale lagu fasira waa suuragal walaqad katabnaa waxaan ku qorray fii zabuuri kutubihi ambiyada lagu soo dejiyey min bacdi dikri loox maxfuudka kadib umulkitaab ana alarda ardada yarisuhaa inay dhaxlayaan cibaadiye addoommahayga asaalixuun ee wanaagsan waa ardu ljanna ina fii haada kan waxaa kula balaaqan fariin gaadhsiin liqowmi qowm caabidiin oo alla caabudaya wamaa arsalnaaka kuma anaan nebi maxamedow ilaa raxmatan raxmad lilcaalamiina khalqigaad raxmad u tahay qul waxaa tidhaa markaa inamaa aniga yuuxaa waxaa loo waxyooday ilaya xaggayga annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaahinu yahay waaxidun oo keliya faalantum idinku muslimiin ma hogaansamaysaa nabiyulaahi maxamed waa nabiyuraxma walmalxama magacyaha nabigu waxaa ka mida nabiyuraxma baa ka mid ah axmed iyo magacyo badan buu leeyahay shan magac buu nabigu sheegtay nebiyuraxma waa nebiyulmalxama nabigii dagaalka dagaal baa loo idray marka nabigu ciddii raacday ee rumaysan raxmad buu yahay gaalada lafteeda raxmad buu yahay cadaabkii soo degdegi jiray ee adduunka lagu dabargoyn jiray yaan ku dhacaynin oo mudday iska joogayaanoo waxooda ay iskaga raaxaysanayaan iyo qudhooda raxmad buu yahay waa nebiyullahi raxma wamaa arsalnaaka ma anaan ku dirin ilaa raxmatan raxmad inaad tahay mooy lilcaalamiina oo cidda raacday oo dhan raxmad buu yahay nabiyullaahi moxamed ciddaan raacinna dee adduunka lagu halaagi maayo qul waxaa tidhaa inamaa yuuxaa ilaya aniga waxaa liii waxyooday annamaa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaahinu yahay waaxidun oo keliya fahal antum muslimuuna ma hogaansamaysaan hade waa inagaa lina sheegi ogow fahal antum muslimuun mase waa diidi fikrado kale oo waxaa nebi maxamed keenay tawxiid ha ka raadin bilmatal haddaad tidha caqiidada sheekh hebel baan haystaa caqiidadiisu maxay tahay horta hadday caqiidadiisu ta islaamka tahayna dee kaama xigo oo uma baahnid in aadna soo sheegato haddayna ta islaamkahayna waabad kasii fog tahayba nin caqiidadii ha sheeganin aan nabiyullaahi maxamed ahayn caleyhi salaatu wasalaam fain tawallow hadday jeestaan oo xaqa ka jeedsadaan markaad saa ugu sheegta hadday diidaan faqul waxaad ku tidhi calaa sawaain inagoo siman xaqii siduu ahaa waan idin ogeysiiyey cadaabkii inuu jira waan idin ogaanta cilmi ahaan waanu simannahay hadda qolyaa waxay ku fasireen waan idin ogeysiiyey inagoo u siman oo aniguna aan col idinla ahay idinkuna col idinla tihiin baktigan dagaalka lama fasixin dagaalka marka sidan aan sheegnay baa fiicano waan u simannahay waan idin ogeysiiyey in ciqaabi jirto haddaad sidan soo raaci weydaan waan u simannahay isku si baanu ognahay anigana waa la ii sheegay fain tawallow hadday jeedsadaan faqul waxaad ku tidhi aadantukum waan idin ogeysiyey calaa sawaain xaalo aynu nahay dad u siman xagga cilmiga wayna diri maa adri ma ogi aqariibun inuu dhow yahay am baciidun inuu fog yahay maa tucaduuna waxa laydin ballan qaaday oo cadaaba waxaa laydin yaboohay oo cadaaba inuu dhow yahay inuu fog yahay ma kala ogi laakiin inuu dhici wain adri maa adri ma ogi qariibun inuu dhow yahay am baciidun inuu fog yahay maa tuucaduuna wixii lidin yabohay inahu alla yaclamu ljahra kor wixii ah wuu ogyahay min alqowli wixii kor loo qaado qowla wayaclamu wuu ogyahay maa taktubuuna waxaad qarinaysaan oo gaalnimo iyo shirki waxaan idinku jira allah baa og hadda wax walba wuu ogyahay alla shirkiga keliya qoladan hadda lala hadlay iyo ka qalbiga ku jira alla subxaana watacaala isku sibuu ogyahay wey inahu alla yaclamu wuxuu ogyahay aljahra la jahrida oo min alqowli qowlka ah wayaclamu wuu ogyahay maa taktumuun waxaad qarinaysaan wayna diriin maa adrii ma ogi lacalahu cadaabka dib loo dhigay fitnatun imtixaan inuu yahay lakum idinka laimtixaani iyo mataacun raaxin ilaa waqti ilaa xiinin intii waqti ah halkaas saasaynu ku fasiri cadaabka dib la idinka dhigay inay idinka imtixaan laydin imtixaanoo laydin fidnayn ay tahay oo dembigu ha usii badda ay tahay iyo in ilaa wakti laydin raaxaynayo inay fitno iyo imtixaan tahay ilaa wakti laydin raaxaynayo in kale anuba kalog waxa loo dibdhigay kama warhayo laakiin cadaab baa idinku soo socda wey waynadri maa adri ma ogi lacalahu cadaabka la dibdhigay fitnatun imtixaan inuu yahay lakum idinka iyo mataacu raacin ilaa xiin qul waxaa tidhaa rabbi rabbigayo ku xukum bilxaqi anigiiyo ummadan la ii soo diray ilaahu xaqnu u kala xukun udina liladiina yuqaatiluuna biannahum ulimuu dagaalkii baa loo idinay inta nabiga hijiradii loo idnay oo madiine tegey oo ansaaru rasuulilaahi soo dhoweeyeen oo saldhig islaami ay meeshaasi noqotay yaa dagaalkana galalay waa la kala xukumay dagaalka galo weerar ku qaadaalay markii dambena waa kii la qabsadayba qul waxaa tidhaa rabbi rabbigayo uxukum xukum bilxaqi xaqnu u kala xukun rabbunaa anaga rabbigayga aan caabudayna arraxmaan weye almustacaanu laga kaalma dambo calaa maa tasifuuna waxaad sheegaysaan xunka alla baanu kaalmo ka weydiisanaynaa inuu sharkiisa naga xijaabo oonu idinka guulaysano wey macana wa rabbunaa rabbigayo alraxmaanu allaha raxmaana wey almustacaanu oo laga kaalmo dalbo calaa maa shay tasifuuna aada sheegaysaan oo gaalnimada waxa aad sheegaysaan oo alla aada wax ku lamaanaynaysaan allah baanu uga kaalmo dalbaynaa wey